alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wacala ali muxamed w salama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati aali cimraan baynu ku soo jirray waxaynu insha allahu tacaala ka bilaabi doonnaa aayadda boqol konton iyo lix oo min suurati aali cimraan ilaahay mu'miniinta wuxuu ugu yeedhay magaca iimaanka laqbada aayadda waynu laqbaynay allah wuxuu ugu yeedhay mu'miniinta magaca iimaanka waxaanu ka reebay inay gaalada shabbahaan iyo kuwa ku odhanaaya walaalahood ka odhanaaya markay yacni safraan oo ay dhintaan amaba marka ay duullaan jihaad galaan oo la dilo hadday agtaeeda joogi lahaayeen may dhinteen lamana dileen kuwa sidaa odhanayaana waxa weye waa munaafiqiintii weeyi marka gaalada iyo munaafiqiinta toonna ha shabbihina laa takunuu kaladiina kafaruu wa qaaluu liikhwaanihim idaa darabuu fi lardi aw kaanuu guzan low kaanuu cindana maa maatuu wamaa qutiluu munaafiqiintu hoostay gaalo ka yihiinoo kufrigooda kufri khafya ah ee gaaladii gaalnimada caddaysanaysay ma aha laakiin waa gaalo gaalnimada qarsanaysa islaamnimadana muujisanaysa daahirkooda iyo muuqaalkooda marka la eegana waxaa la moodayaa muslimiin baa la moodaya iyo mu'miniin inay yihiin baa la moodayaa xaqiiqa ahaanna waxay yihiin qaar gaalnimadii uurka ku qarsanaya oo marka waxa weeye yacnii gaalada la mida xagga markaa gaalnimada kala mida walow axkaamta adduunyo muslimiinta xukunkooda haba la siiyabe oo axkaamta adduunyo daahir bay ku dhisan tahay dadka daahirkaa lagula mucaamilaa marka maadaama aynay gaalnimadii muujisanaynay qarsanayaan islaamnimona ay muujisanayaan dhiiggoodu wuxuu ku dhowrmayaa yacni markaa muujisadka ay muujisanayaan wakhtiyada qaarkood markay wax ka soo baxaan oo wax ka mida yacni gaalnimaday qarsanayeen la ogaadana isla markiiba waxay muujisanayaan inay ka toobad keeneen yacni ayay muujisanayaan markaa sidaas aawadeed axkaamta daahirka axkaamta adduunya marka la eego axkaamta muslimiinta la siinayaa axkaamta muslimiinta ayaa la siinayaa sidaas aawadeed baan ankixadoodii loo burinin iyo nikaaxyadoodii cabdullaahi bnu ubay ibnu saluul ra'sulmunaafiqiin laguma sheegin ooridiisu inay ahayd munaafiqad inay ahayd laguma sheegin haddana maca daalik lagama farqin oo lama kala kaxayn oo lama odhan meher kuuma hayo wa kadaalika tafyiirtiisu waxay ahaayeen mu'miniin bay ahaayeen haddana marka waxay dhaxalkii looma diidinoo lama odhan gaal buu isagu ahaayo yacni isma dhaxlaysaan laa yatawaarasu ahlu millatayni shata laguma dareerin yacnii adduunyada marka la eego axkaamu dunya waxaa la siiyey xukmu lmuslimiin yacnii hadday tahay dhiiggooda dhowraanta uu dhowraanayo oo la dhowrayo hadday tahay ankixadooda iyo mawaariistooda iyo dhaxalladooda iyo ashyaada noocaasoo dhan laakiin aakhire waxay la xukum yihiin oo la mid yihiin gaalada sida gaaladu ay ugu waarayso naarta ay iyaguna ugu waarayaan bal waxay gelayaan dabaqadda naarta ugu hoosaysa naartuna waxay u kala cadaab daran tahay siday u kala hoosayso yacni darakaadka naartu darako kastaaba ta ka hoosaysa ayaa ka sii cadaab daran oo ka sii khatarsan allah waxau yidhi ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar munaafiqiintu waxay ku sugan yihiin dabaqadda naarta ugu hoosaysay ku sugan yihiin darakaat iyo darajaat baa jira marka labada laysku daro walikullin darajaatun baa la yidhaahdaa waxa weeye labadiiba waa shamlinaysaa yacnii xagga naarta iyo xagga jannadaba laakiin haddii la kala gaar yeelaayo xagga sare marka loo soconayo jaranjarada waxa la yidhahda darajaat baa la yidhaahdaa hoos marka loo daadegayana darakaat baa la yidhaahdaa yacni tabaqyadaa hoose ee markaa waxa weeye lagu daadegayo waxaa markaa la yidhahdaa darakaat baa la yidhaahdaa saas aawadeed baa aayadda ku soo aroortay ina almunaafiqiina fi darki alasfali min annaar halkana waxaad garanaysaa fi darki alasfali maadaama la yidhi yacni darki aan asfal ahayn oo naarta ka midii inuu jiro naartu darakaat ay leedahay yacni markaa oo tabaqyo kala hooseeya oo naareed ayaa jira sida darajaad janno oo kala sarreeya jiraan baa darakaad naareed oo sii kala hooseeya oo sii kala daranna ay u jiraan waa yahay wa qaaluu liikhwaanihim idaa darabuu fi lardi aw kaanuu guzan ikhwaankaa maxaa looga jeedaa ikhwaanku waa jamcu akh baa la yidhaahdaa marka ikhwatun iyo ikhwaan baa lagu jamciyaa akhun marka la yidhaahdo mufradkii ikhwatun waa lagu jamciyaa ikhwaanna waa lagu jamciyaa ha yeeshe midba sibaa u haaliba ikhwatun waxaa u haaliba xagga nasabka ikhwaanna waxaa u haaliba xagga diinka inay ku walaaloobeen laakiin mid walba sida kale waa loo isticmaalay innama almu'minuuna ikhwa iyadoo nasabkii aan looga jeedin ayaa loo isticmaalay inkastay culammada qaarkood yidhahen waa tashbiih baliiqo waxaa laga tilmaamayaa kal kalikhwati walaalahay la mid yihiin nasabka ku walaaloobay bay la mid yihiinoo waa tashbiih baliiqo adaatu tashbiihi iyo wajhu shabahi baa la xadfay inkastoo bacdi ay yidhaahdeen haddaba meelo badan baa soo aroortay iyadoo ikhwaan la cabbiraayo loo jeedana kuwii nasabka laga tilmaamaayo oo halkan oo kale iyo meelo kaleoo la midaba waa markaa ku timi yacni marka iyadoo ikhwaan la sheegaayo oo laakiin looga jeedo oo xagga nasabka inay ku walaaloobeen laga tilmaamaayo oo taas marka waxa weeye walaalahoodii xagga nasabka ay ka walaalo ahaayeen bay sidan ku odhanayaan marka xagga diinka loogama jeedo waayo diinka hadday ku walaaloobeen yacni waxa weeye ma yidhaahdeen yacni markaa jihaad markaa yani lagu dilo iyo wax la mida yacni markaa taas waxaad noqonaysaa arrin eh, jihaadadii raaci maayaan yacni marka waxa weeye hadday markaa raacaan xataa meelaha laga yaabaa inay ku dhuuntaan oo dadka markaysa markaa ay iska ilaaliyaan oo iska aad iyo aad ay uga taxadiraan inay dagaalkii markaa galaan madaxutus bay u raacayaan hadday raacaan allah wuxuu inoo sheegayaa inay odhanayaan low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu low bay isticmaalayaan waxaanay sheegayaan hadday la joogi lahaayeen inaynay dhinteen lana dileen ta noocaasina waxba kama jiraan waayo qofka goorta loo qoray in ama la dilaayo ama uu dhimanaayo yacni markaa kamana dibdhici lahayn kamana hormari lahayn faida jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun marka ajalkoodu yimaado yacnii saacad kama hormarayaan saacadna kama dibdhacayaan saacadda looma jeedo tan lixdanka daqiiqaa lagama tilmaamaayo waxaa looga jeedaa aqalu juz'in min azaman yacnii wakhtiga ugu yar kulay daqiiqad ku tahay ama ilbidhiqsi ku tahay ama sakan ku tahay kamana dibdhacayaan kamana hormarayaan goortii loo qoray bay markaa nafbaxayaan gooraan loo qorinna ma dhimanayaan wax kasta hadday dhacaan iyo mahaari kasta yani marka hadday yani markaa la kulmaan hadalka ay sidaa leeyihiin waa ictiraad qadarkii ay ictiraadayaan weeye oo ay tilmaamayaan sidii maqduurka ahayd si aan ahayn inay dhici lahayd ay markaa tilmaamayaan taasna waxaa keensaday yacni inaynay qadarkii aaminsanayn oo rumaysnayn ayaa markaa keensaday lowda markaa isticmaalayaanna waxay uga jeedaan yani markaa yani ictiraad qadarka ictiraadayaan lowda markaysaga haddii la isticmaalo ictiraad qadarka la ictiraadayo looga jeedo ama waxa weeye markaa taxasur qadarkii laga yani markaa tiiraanyoonayo wax la mida loo isticmaalayo ama ictiraad iyo wax la mida looga jeedo xaalka noocaasa waxay tahay mid madmuuma isticmaalka la isticmaalayo walaa taqul low annii facaltu kada wakada lakaana kada wakada faina low taftaxu camal shaytaan sida xadiiska saxiixa ku soo aroortay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ha odhanin hadduu arrinku saa iyo saa ahaan lahaa saa iyo saasuu noqon lahaa yani waxa weeye waayo low waxay furtaa yani markaa camalka shayaanka ayay markaa furtaa camalka shayaanka ayay markaa furtaaye sidaas ha odhanina laakiin lowda marka ma aha itlaaqan inaan la isticmaali karin mararka qaarkood waa la isticmaali karaa haddii tamani khayrka la tamaniyaayo looga jeedo oo laga tilmaamaayo tamani khayr la tamaniyaayo oo kale wax la mida markaysaga looga jeedo aan ictiraad qadar looga jeedin iyo wax la mida waa dhici kartaa in la isticmaalo tii la diidayana noqon mayso waana dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu marka waxaweeye isticmaalay yacni marka waa dhacday oo marka waxa weye low istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtu alhadya in nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam bal waxaynu ku soo aragnay qur-aanka laftiisa qul low kuntum fii buyuutikum la labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ilaa madaajicihim marka itlaaqan in loo diidaayo lowda in la isticmaalo maahee tafsiil baa ku suganoo axwaasha qaarkood baa la diidayaa lowda in la isticmaalo sidaa ay markaa gaaladiiyo munaafiqiintu u isticmaalayeen ee qadarka ugu ictiraadayeen iyo wax la mida taasoo kale waa la diidayey liyajcala allahu dalika xasratan fii quluubihim si ilaahay hadalkaa uga yeelo ayuu sidaa ugu qadaray inay sidaa yidhaahdaan ama waxay sidaa u yidhaahdeen oo ictiqaadiyeen si caaqibada arrinkooda ugu dambayso inay markaa tiraayo ku noqoto calaa haada marka ficilkooda laga dhigo inay markaysaga laamkan yacni inuu ku tacalluqaayo ficilkooda oo la yidhahdo qaaluu dalika wactaqaduu liyajcala allahu dalika xasratan fii quluubihim laamku markaa wuxuu noqonayaa waxaa la yidhaahdo laamu sayruurati waalcaaqiba laamkii sayruurada caaqibada ayuu noqonayaa oo laamu tacliil markaa loo fasiri maayo waa iyaga maqsuud uma ahayn inay markaa xasro iyo tiraanyo inay ku noqoto yacni markaa quluubtooda ku sugan inay nisaan noqotaa mid maqsuud ahoo muraad u ahaa ma ahayn laakiin ficilkoodii bay ka dhalato waa caaqibadii ficilkooda ka dhashay weeye allah waxauu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa takuunuu ha noqonina kaladiina kafaruu sidii kuwii gaaloobay oo kale qaar shabbahayoo la mida ha noqonina ay ilmunaafiqiina munaafiqiintii yacni markaa gaalnimada qarsaday oo kale ha noqonina culammada qaarkood waxay ku fasireen gaalo oo dhan oo munaafiqiintuna soo gelayso way cammimeen culammada qaarkoodna waxay ku fasireen in munaafiqiinta gaarnimo looga jeedo tacmiimkaana fiican waxaanay culammada qaarkood yidhaahdeen haddii marka waxa weeye aayad qur'aana marka la fasiraayo la ysku qabto cumuum iyo khusuus ma waxaa lagu xambaaraa cumuum lafdiguna saalix u yahay oo u suubamaayo mise khusuus baa lagu xambaaraa alarjax waa in cumuumka lagu xambaaraa ka raajaxsan in khusuuska lagu xambaaro marka marka la yidhaahdo gaalo oo dhan ayaa la diidayaa in la shabbaho gaaladii waxaa ka mida munaafiqiintii baa ka midoo yacni kufri daahira maahay waa kufri kufri calooleed weeye waa kufrunifaaq weeyaan marka waxa weye iyagina waa soo gudagelayaan marka munaafiqiin iyo khayrkoodba saasay u soo gelayaan ayilmunaafiqiina munaafiqiintoo kale ha noqonina wa qaaluu yidhi culammada munaafiqiinta yidhi maadaama hadalkan dambe ka dambeeyo qariinadaasay markaa is yidhaahdeen waa lagu khasisayaa laakiin haddii la caam yeelo oo iyaguna soo gelayaan waxay noqonaysaa inaynay markaa qariinadu diidaynin wa qaaluu yidhi liikhwaanihim walaalahoodna ka yidhi fii sha'nihim yacnii sha'nigoodiiyo xaalkooda ka yidhi yacnii iyaga kumay odhan waayo walaalahan laynoo sheegayaa waa qaar markaa ama dhintay ama la dilay weeye marka laamkan ilaa mutabliiq maahoo hadalka qaar iyaga la gaadhsiinayoo lagu odhanayey ma aha ee iyagaa laga odhanayo laga warramayey saas aawadeed buu fii shanihim sheikhu ku fasiray fii shanihim markuu ku fasirayo wuxuu ku tilmaamayaa laamku inuu yahay bimacnaa fii inuu yahay oo e, liikhwaanihim ay fii shani ikhwaanihim mudaafna waa qadare shanigu wuxuu noqonayaa mudaaf buu noqonaya fii ikhwaanihim ay fii sha'ni ikhwaanihim xaalka walaalahood ayay ka yidhaahdeen hee idaa darabuu markii ay socdeen oo safreen oo socdaaleen fil ardi saafaruu fil ardi arlada ay safreen oo socdaaleen daraba fil ardi waxaa loo isticmaalaa arlada marka la socdo la safro ayaa loo isticmaalaa taasaa la isticmaalaa kuugu fasiray kaannahu qofka soconaya addimada dhulka ku garaacayo yacni waxaa markaa kinaaye ay ka tahay yacni safarkay markaa kinaaye ka tahay idaada waxaa looga jeedaa darfiye maxda'a baa looga jeedaa darf maxdiya baa laga tilmaamaya daraf maxdiya ayaa laga tilmaamaya oo markaa qaaluu baa ka horraysa iyo ayaa ka horraysa maadi ahe maa la yidhaahdo markaysaga id darabuu ila id baa loo isticmaalaa maadige taas waxay culammada qaarkood yahaan waa lxaali lmaadiya xaalo tagtay baa looga qisoonayaa sidii hadda wax dhacaya ayaa looga qisoonayaa sidaas aawadeed waxay markaa ka dhigan tahay uun goortay safreen bay sidaa ku yidhaahdeen filardi arlada ay safreen famaatuu deedna ay dhinteen aw kaanuu guzan ama ay ahaadeen qaar markaa duulaya oo markaysaga jihaad u baxaya jamcu ghaazin ghuzan waa jamac oo markaa faacil yacni markaa ghaazin ayaa markaysaga mufradkeedu yahay ghuzanna waa lagu jamciyey jamacaynkana markuu yahay muctalul markuu yahay jamacani ma badna waxa weeye isimkii muctalul ahaa ee faacil ayaa loo jamciyey sida saxiixa loo jamcin jiray sida raakic rukac raakic waa ism saxiixa weeye oo faacil ah qiyaaskiisu waxay tahay in fucal lagu jamciyo oo rukac la yidhaahdo saa'imun ee suwam yacni saasoo kale la yidhaahdo marka haddaba waxa weeye ghusaatan lama odhan haddee oo sida raamin rumaat loo yidhaahdo raamin rumaatun yani markaa lama odhan oo laguma jamcin sidaas qaadin qudaatun yani sidii qiyaasiga u laguma keenine yani marka muctalul baa waxa la ilxaaqiyey yani sidii oo kalea loo jamciyey huzan jamcu haazin haazin oo mufrad ah jamaceedii weeye fa dabeedna la dilay maxay ka yidhaahdeen waxay ka yidhaahdeen hadalkan maquulu qawlki waa kan low kaanuu cindanaa maa maatuu wamaa qutiluu low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaa ay mustaqiriina cindanaa qaar agtayada ku sugan hadday ahaan lahaayeen oo aan markaas safrin oo aan duulin maa maatuu may dhinteen wamaa qutiluu lama dileen manay dhinteen bay yidhahdeen lamana dileen ay laa taquulu ka qowlihim ha odhannina hadalkoodii oo kale maxaa la diidayaa tashabbuha gaalada iyo munaafiqiinta la shabbaha ayaa la diidayaa marka aayaddu waxay ka mid tahay aayadaha faa'iidaynayaa inaan markaa dadka xunxun ee gaaladiiyo munaafiqiinta laysu ekaysiin oo hadalladoodoo kale aan lagu hadlin hadalladay la gaarka yihiin marka ficilladoodoo kale aan la shabbihin yacni markaa nasan odhahda ay yidhaahdeen odhah la mida inaan la odhan waxaa kaloo looga qiyaasanayaa afcaasha ay la gaar yihiinna inaan markaa iyagana laga shabbihin waana tuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum kii qolo isu ekaysiya iyagu ka mid yahaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo madamada iyo cuquubada ay yeelanayaan oo kale ayuu isaguna yeelanayaayoo sida loo dhaleecaynayaa loo dhaleecaynayaa liyajcala allahu dalika alqawla fii caaqibati amrihim ay qaaluu wactaqaduu sidaasay yidhaahdeen waana caqiideeyeen liyajcala allahu suu ilaahay uga yeelo si caaqibada arrinkoodi iyo ciribdambeedka arrinkoodu ugu dambeeyo daalika kaas laamkani waa laamu tacliil asaalatan maxay u yidhahdeen haddaa culammadu waa laamu sayruura waalcaaqiba yacnii laamu tacliilka waxaa lagu yaqaanaa marka ficilka la samaynayo muraad bay tahay shaygani inuu dhacayo waa shay la doonaayo oo loo jeedo loo qastayo haddamaaragtaa marka maadaama marka uu yahay shay muraada oo la doonaayo inuu shaygaasi marka waxa weeye u dhaco ay muraadtoo maqsuud tahay laamu tacliil baa la yidhaahdaa haddaba markaanay maqsuud ahayn laakiin ficilka ka dhalanayso waxaa la yidhahdaa laamu sayruura waalcaaqiba yacnii liduu lilmowti wabnuu lilkharaabi liduu wax dhala lilmowti geeri wax u dhala wabnu lilkharaabi wax dhisa inay baaba'dana wax u dhisaa dadku markay wax dhalayaan ma ha dhintaan bay isleeyihin mise ha noolaadaan ubadka ay dhalayaan waxay uga jeedaan inay noolaadaan laakiin maxaa ka dhasha marka dambe caaqibada waxaweye inkastaba ha noolaadaane waxay ku dambaynayaan geeri caaqibada arrinkooda ku dambaynaya geerida liduu waa walada yalidu lid waa amarkii markaysaga walada liduu lilmawti wax dhala si caaqibada arrinkoodu ugu dambeeyo kuwaa dhashaan geeri marka dambe ugu dambeeyo xataa hadday gaboobaan oo weynaadaan dee way dhimanayaanu soomaa waarayaan ama yaraan ha ku dhintaan ama dhaalinyaraha ku dhintaan ama garmadoobaha ku dhintaan ama odaynimo ku dhintaan amaba ha gaboobaanbe ya oo iyagoo da aad u badan markaysagaa noolaaday markaysagaa yacni ha dhintaanbe kollayba caaqibada arrinku wuxuu ku dambaynayaa geeri wabnu lilkharaabi wax dhisa kharaab wax u dhisay si caaqibada markaa waxaa dhisaysaan ugu dambeeyo baaba yacni marka la dhisaayo waxaa looga jeedaa waxaan binaagun inuu jiro ayaa maqsuud ahoo la doonayaa laakiin maxaa ka dambaynaya waxaa ka dambaynaya caaqibada arrinku wuxuu ku dambayn doonaa marka dambe baaba kullu nafsin daa'iqat lmowt naf kastaaba geeri bay dhadhaminaysaa naf kastaaba waa dhimanaysaa ya kullu man calayha faan wa wajhu rabbika duljalaali waalikraam waxallo waxa arlada ku sugani waa baaba'ayaan yacni ma baaqi noqonayaan maa cindakum yanfadu wamaa cinda allaahi baaqa haakada faltaqadahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan waxasana aalu fircawna ayaa markaysagaa qaatay muuse oo sabi ah markii la helay liyakuuna lahum caduwan waxasana waxay u qaateen maxay ma inuu cadow u noqday u qaateenoo maqsuud u ahaa maya waxay u qaateen markaysaa markaa inay ka dhigtaan ilmo ka dhigtaan oo quratu caynu u noqdo khaasatan markaysaa markaa imra'atu fircawn laa taqtuluuhu casaa an yanfacana aw natakhidahu walada hadirina bay tidhi quratu caynin lii walak yacnii eh, indhaqabowsi iyo farax buu labadeennaba inoo yahay bay tidhi laa taqtuluuhu hadirina waxay yidhaahdaan mufasiriintu aayadda kuma sugnee aduu indhaqabowsi iyo farax ku yahay aniga iima aha buu fircawn yidhi bay yidhahdeen ya waa xikaayaadka markaysa markaa ay sheegaan ayay markaa ka mid tahay laa taqtuluhu casaa an yanfacana aw natakhidahu walada ha dilina bay tidhi wuxuu markaysaga aan rajaynaynaa inuu ina anfaco ama ilma aynu ka dhiganno marka haddana maxaa ilaahay sheegay faltaqatahu aalu fircawna liyakuuna lahum caduwan waxasana marka maqsuud uma ahayn inuu cadow u noqdee laakiin qaadashadii ay qaateen baa waxa ka tartiibsantay waxa ka dhalatay waxa caaqibadii arrinku marka dambe ku dambeeyey inuu cadow iyo wax iyaga murugo geliyaa inuu markaa noqdo marka walaamu alcaaqiba wasayruura culamada qaar waxay u dhigaan marka waxa weeye shayga caynkaasoo kale oo ficilka makhluuqa marka loo eego laamulcaaqibe lagu magacaabay taqdiirka ilaahay marka loo eegaayo waa sida ibnu kasiir u dhigo wakhtiyada qaarkoodee waxay u noqonaysaa tacliilku wuxuu u dhacayaa xagga qadaaga iyo qadarka iyagu sibay u qaateen sibaana ilaahay la doona oo ilaahay wuxuu u qadaray inay qaataan si uu marka ugu noqdo ya caduwan wa xasanaa calaa haada waxay noqonaysaa dib bay tacliil ka noqotay ya dibbuu tacliil ka noqday noqonaysa laakiin marka loo eego qadaaga iyo qadarka nisbadeeda ayuu laamu tacliil u fasirmi karaa yani markaa saas u fasirmi karaa liyajcal allahu dalika xasratan fii quluubihim liyajcal allahu suu ilaahay uga yeelo ay qaaluu kada sidaasay yidhaahdeen waana caqiideeyeen liyajcal allaahu daalika si caaqibada arrinkooda ugu dambeeyo inuu allah ka yeelo daalika kaasoo alqowla odhaahda ah oo hadalkaa ay yidhaahdeen low kaanuu cindana maa maatuu wamaa qutiluu fii caaqibati amrihim cidhidambeedka arrinkooda uu kaga yeelo wuxuu ku ishaaraya laamku inuu yahay laamun caaqiba wasayruura xasratan tiiraanyo uu ka yeelo iyo qoomamo tiiraanyadaa iyo qoomamadaasoo fii quluubihim kaa'inatan fii quluubihim qalbiyadooda ku sugan wallaahu allah yuxyii waa noolaynayaa wa yumiitu waa dilayaa mafcuul waxba loo qadari maayo sida fiican mafcuulka marka la xadfo culammadu waxay u qaybiyaan xadfu ikhtisaar waa maxay shayga markaa la xadfay waa maqsuud oo waa la rabaa oo waa la qadarayaa laakiin hadalka gaabin lasoo gaabinayo oo yacni markaa hadalkii la doonaayo in la soo ururiyo la gaabiyo oo aan la fara farabadinin ayaa loo xadfay marka ikhtisaaran baa loo xadfay laakiin shayga la xadfay waa maqsuud fi lkalaam taas waa nooco waxaa la yidhahda xadfu xadfu ikhtisaar baa la yidhahdaa ikhtisaaran baa loo xadfay calaa haada waa la qadarayaa haddii sidaa lagu socdo waxay noqonaysaa man yashaa'u in la qadaro wuxuu nooleeyaa cidduu doono inuu nooleeyo wa yumiitu wuxuu dilaa man yashaa'u cidduu doono inuu dilo calaa haada waxaad ku socotay xadfigu inuu yahay liikhtisaar hadalka la soo gaabinayo la ikhtisaarinayo aawadeed in loo xadfay laakiin maqsuud tahay in la qadaro nooca kale waxaa la yidhaahdaa xadfu iqtisaar baa la yidhahdaa maxay kala duwan midna qaaf weeye midna waa khaa waa xadaf ku gaabsi intan loo jeedo oo hadalkaa in la qadaraa maqsuud ma aha haye ficilkii mutacadigaabaa waxaa loola dhaqmay sidii ficil laasim ah maxaa markaa macnuhu u dhacayaa wallaahu yuxyii allah waa nooleeyaa sha'nuhu alixyaa walimaata sifadiisa waxaa ka mida iyo shanigiisa alixyaa walimaata noolayn iyo dilis ayuu ku sifaysan yahay laakiin cid markaa ciddaasuu nooleeyaa iyo ciddaasuu dilaa hadda maqsuud maaha loogama jeedo wejiga fiicanna waa kaa xadfigani waa liqtisaar waa xadfu iqtisaar marka waxaa laga tilmaamayaa shanuhu alixyaau walimaata shanigiisa iyo sifadiisu waxay tahay noolayn iyo dilis saasuu ku sifaysan yahy falaa yamnacu cani ilmowti qucuud falaa yamnacu ma diidaayo cani ilmowti geerida xaggeeda ka mancin maayo cidi inay dhimato qucuudun fadhi u fadhiistaa oo uu yidhahdo bixiba maayo geeridii ka baajin mayso oo asbaabta geeridu ku timaadaa waa badan tahay ya qofku marka waxa weeye waxay geeridu isagu ugu imanaysana ma oga man lam yamut bisayfi maata bighayrihi tacadadat ilasbaabu waalmowtu waaxidu kaan seef ku dhiman wax kalu ku dhimanaya ya ragcolaad iyo kibir iyo cayaayir cayn walba u dhimaya cudurna waa dilaa kaan markaas calaf u laabnayne yacni waxa weeye qofku marka waxa weeye sabab kasta oo markiisaga ku timaado lhaya sababtaasu u dhintay waa sababtii isaga loo qoray inuu ku dhimanayo asbaabtuunbaa kala duwanoo tacaduday laakiin geeridu waa geeri uun gaadhaa la gadoomay xabad baa ku dhacday miinaa la kacday wadnaha istaagay sidan baa waxan baa ku dhacay yacnii waxa weeye asbaabuhum baa kala duwan wallaahu allah bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan wuxuu ahaaday basiirun mid u arag badan buu ahaaday oo u ogaal badan bitaa'i walyaa'i ta iyo yaba la akhriyo oo markaysaa eh, bimaa tacmaluuna iyo bima yacmaluuna waa laba qiraa'o weeye waa laba qiraa'o sabciya oo qaarba mid ay akhriyeen labada qiraa'bana waxa weeye waa qiraa'aadka sabcaday ka mid yihiin rasmigana dee waa waafaqaysaayo saxaabadu masaaxifta may dhibcayn manay xarakayn wax xaraka iyo wax dhibca ah midna uma yeelin saas aawadeed marka la qoro hay'atulkelima marka la qoro qaabka kelmaddu u qormayso haddii laba dhibcood korka laga dhigay iyo haddii laba dhibcood hoosta laga dhigo dee mid walba waa waafaqaysaa mid walba rasmigii musxafkay waafaqsan tahay ya mararkii dambaa markaysa markaa lagu sameeyey yacni waxaweye naqdiga yacni naqdu icraab iyo naqdu icjaam labada noocee markaysa markaa waxaan yani markaa ay culammadu ku kala cabbiraan midna waxay ku saabsan tahay xarakaadka iyo sukuunaha iyo shadadka iyo waxyaalahaas waa yani markaa midna waxay ku saabsan tahay yani markaa dhibca naqdu icjaam waxaa laga tilmaamay waa dhibcaynta kan baa dhibca leh kani dhibca ma leh hoos buu ku leeyahy kor buu ku leeyahy laba weeye mid weeye wahaakada yani waxa wey dhibcayntii waa naqdu icjaam weeye fayujaaziikum bihi waa idinka abaalmarinaya ilaahay wuxuu tilmaamayaa laasimka ka dhalanaya ogaalka uu ilaahay og yahay iyo araggu arkaayo inay tahay abaalmarinta culamada qaarkood basiir waxay u fasiraan bimacnaa caliim mawdican oo kale maxaa sababay inay culammada qaarkood u fasiraan basiir bimacnaa caliim waxaa sababay inay u fasiraan camalkii wuxuu u qaybsamaa yacni markaa camal yani markaa daahira iyo camal baatina camalkii waxaa soo gelaya wax alla waxa ruuxa ka dhacaya odhaahyo ha noqdo ama ficilla ha noqdo ama marka ha noqdo wax baatin oo qalbigiisa ku sugan oo baatinka uu ka doonaayo ama markaa ka ictiqaadinayo haddama aragta marka cilmigu intaba waa ku wada tacalluqaya basurana bimacnaa calima waa loo isticmaalaa marka si waxa weeye camalkii oo dhan ay u wada camimto bay culammada qaarkood waxay u fasireen basiir bimacnaa caliim fayujaaziikum bihi allah waxau yidhi walain qutiltum fii sabiili illaahi aw muttum lamaqfirat min allahi waraxmatun khayrun mima yajmacuun walain qutiltum wa wallaahi lain qutiltum allah baan ku dhaartay haddii laydin dilo fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa laydinku dilo aw muttum ama aad dhimataan lamakfiratun dembidhaaf dembidhaafkaasoo min allaahi xagga allaah ka ahaaday wa raxmatun yo naxariis khayrun waxay ka wanaagsan tahay mimaa yajmacuun waxay dadku urursanayaan bay ka wanaagsan tahay adduunyada ay urursanayaan waxaa uga wanaagsan makhfirada iyo raxmada walain muttum ay wawallaahi iyo lain muttum haddii aad dhimataan aw qutiltum ama laydin dilo la ila allaahi tuxsharuun xagga allah oo keliya laydiin soo ururinayaa oo laydiin soo saaraya fabima raxmatin min allaahi linta lahum fabima raxmatin ay fabiraxmatin naxariis daraaddeed naxariistaasoo min allaahi xagga allah ka ahaatay aawadeed baad linta lahum aad ugu dabacsanaatay oo mid marka akhlaaqdiisu iyo dhaqankiisu u debecsan yahay oo u dhimirsan yahay ummaddiisa aad u noqotay naxariis ilaahay oo allah kuu naxariistay aawadeed ayaad markaa u noqotay mid ah oo debacsan u noqotay walow kunta haddaad ahaan lahayd ma tihide faddan mid dabeecad adag haddaad ahaan lahayd haliida alqalbi ama faddan mid akhlaaq xun haddaad ahaan lahayd oo dabeecad xun haliida alqalbi qalbi adag oo mucaamaladiisa iyo dhaqankiisuna aad u qallafsan yahay ile qofka hadduu qalbigiisu adag yahay dhaqankiisuna waa adag yahay ina fi ljasadi mudqatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh wa ida fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb lanfaduu min xawlik lanfaduu way kala tegi lahaayeen oo ay tafaraaruqi lahaayeen oo kala yaaci lahaayeen min xawlika agtaada waa ka kala tegi lahayen waa ka kala yaaci lahaayeen facfu canhum iyaga xaggooda cafi oo hadday markaa qaldamaan ama markaa si aan munaasib ahayn ay ku yani markaa kula dhaqmaan iska cafi wastakfir lahum allahna dembi dhaaf uga bari washaawirhum fi lamr kala tasho arrinka umuuraha kala tasho faidaa cazamta fatawakkal cala allah faidaa cazamta markaad go'aansato oo go'aan gaadho fatawakkal cala allah allah tala saaro ina allaaha allah yuxibu wuxuu jecel yahay almutawakkiliina kuwa allah tala saarta ayuu allah jecel yahay in yansurkum allaahu falaa ghaaliba lakum in yansurkum allaahu hadduu allah idin gargaaro oo idiin hiiliyo nasriga idin siiyo falaa ghaaliba lakum wax idinka haalib noqonayaa ma jiro wa in yakhdulkum hadduu ilaahay idin hoojiyo oo idiin gargaari waayo khidlaanku waa maxay waa in cid loo hiilin waayo loo gargaari waayo khidlaan baa la yidhaha waa diddu nasri nasrigay ku liddi tahay faman da aladii yansurukum min bacdi faman waa kuma daa daakaasu aladii kii ahaaday yansurukum idiin hiilinaya oo idiin gargaaraya min bacdihi ay min bacdi khidlaanih markuu ilaahay idin hoojiyey oo bimacnaa idiin gargaari waayey cidda idiin gargaaraysaa wa'ayo ma jiraan baa loo jeedaa ay falaa naasira lakum idin gargaaraysaa ma jirto wa cala allaahi falyatawakkali almu'minuun allaho qura falyatawakkal ha tala saartaan almu'minuuna muminiintu ha tala saartaan allah wuxuu inoo sheegayaa eh, haddii markaa jihaadka cid lagu dilo amaba ay dhintaan eh, dee nolosha adduunyada iyo waxa adduunyada lagu jamcinayo waxaa uga wanaagsan yacni makhfirada ilaahay iyo raxmadiis adduunyada birbidhkeedu waa iska yar yahay cimrigeeduna waa kooban yahay dhibaatooyin badan baana ku geedaaman waxyaalo badan oo xataa ladnaanteeda iyo barwaaqadeeda iyo nicmadeeda iyo xoolaheeda dhooqaynayaa jira waayo dee dhibaatooyin baa ku geedaaman oo marka hore daar raaxaba ma ahee waa daar laynoo keenay imtixaan laynoo keenay marka dee ciddii jihaad lagu dilay ama iyadoo jihaadkii ku jirta ama jihaad u socota ama khayr u socota ku dhimatay dee camal khayr ay ku dhex dhinteen qofkuna isagoo camal khayra ku jira hadduu dhinto waxay ka mid tahay calaamaadka tilmaamaya khaatimada wanaagsan khaatimada wanaagsan calaamaadka sheegayay ka mid tahay inuu camal saalixa isagoo ku jira u dhintaa waxay ka mid tahay calaamaadka tilmaamaya xusna alkhaatima yacnii khaatimada wanaagsan tilmaamaya marka dee makfiro xagga allah ka ahaatiya naxariis baa idinka wanaagsan waxaad daarta adduunya ku kulansanaysaan ama ku ururinaysaan hadday ubad tahay iyo hadday dumar tahay iyo hadday xoolo tahay iyo hadday magac iyo maamuus tahay kullu dalik waxay noqonaysaa bilbil aan waarayn ya yani makfirada iyo raxmada ayaa markaysaga markaa weyn lamakfiratun min allahi waraxmatun khayrun mima yajmacuun mima tajmacuun iyo mima yajmacuun sida mufasirkuba sheegi doono taa iyo ya labadaba waa la akhriyey mima yajmacuunna waxay noqonayaan wax alla waxa adduunyada lagu urursanayo wax kasta oo adduunyada la raadsado ayaa soo gelaya hadday dumarkeeda tahay hadday tahay ubadkeeda tahay hadday xoolaheeda tahay hadday madaxnimadeeda tahay hadday magac iyo maamuus tahay yacni kullu daalika waxa weye soo geliya hmm. lamaqfiratun min allahi waraxmatun khayru mima yajmacuun haddaad dhimataan iyo haddii laydin dilaba marlayba xagga allaahunbaa laydiin soo saaraya laydiin soo ururinayaa cid kaleoo xaggiisa laydin xashrinayo laydiin soo saarayaa ma jiro marka meeshaan la hurayni waa maxay meeshaan la hurayni waxay noqonaysaa dee aakhiro geeri laga baxsan maa yaa safar baa lagu jiraa safarka marka lagu jirana meel baa loo socdaa meesha loo socdaa waa aakhiro waa xagga allah baa loo socdaa aakhiraa lagu dambaynaya yacnii safarkaas lagu jiro maraaxil baa la goynayaa mar walba waa lagu sii dhowaanayaa meeshii loo socday yani geeridii iyo xabaashii baa loo sii dhowaanaya maalinba maalinta ka dambaysa waa looga dhow yahay ya waa si ruux markaa safara oo maraaxil xil goynaya intaasoo kilomitir baa inaga tagtay intaasoo markaysaga dhulaynu soo marray intaasaynu soconnay ya dee haddii uun saa loo socdo wax lagu soo darayaa inay jirinoo mar walba wuxuun ka sii dhacayaan xagga loo socdaana ay tahay un xaggii geeridii iyo qabriga dee waxaa markaa dhacaysa in la gaadhaba goor la gaadhaba in la gaadho dee cajiib waxaa markaysaga inuu kadisaha daba yaho aan la garanayn goortuu noqonaayo kadisuu ku imanaya kadiso ayuu ku imanaya dadka qaarkood aad bay u werwaraan marka xanuunnada khatartaa ee waaweyn qaar lagu sheego laakiin kuwaas digitaan baaba soo gaadho waa loo digay waxaaba dhici karta inuu toobad keeno xaaladiisa wanaajiyo towbad la yimaado uu yidhaahdo geeddi baad taho kollayba waad socotaaye bal wax ku anfacayo halkaa kaaga horreeya samayn dad fara badan mowtu qafla ku dhaca iyagoo xoog weynoo oo markaysa sidaa u ordaya gogogogogo sidaas marka ayuunbaa mar keliya qab waxaasaa ku dhaco waa dhintan wadnuhunbaa istaagay shag gaadhigunbaa la dhacay yaa waxaasaa ku dhacay meeshaasaa ku duntay markaasaa waxa weeye isagoo aan wax diyaargarowa samayn toobadkeen la iman waxba inuu xaaladdiisa hagaajiyo isku dayin ayaa laga yaabaa saa in loo qabto dee khatarteeday taasina leedahay khatarteeda ayay taasina leedahay marka haddaad dhimataan iyo haddii laydin dilaba xagga allah baa laydiin soo ururinayaa wacdi weyn baa ku jira arrinkaa ya kadib waxaa laynoo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu waxa weeye marka akhlaaq wanaagsanaa oo uu debacsanaa waxa uu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam layin buu ahaa waxa uu ahaa axsanu nnaasi khalqan wa khuluqan dadka ka ugu wanaagsan xagga markaa abuurka iyo quruxda iyo xagga akhlaaqda mid walba waa ugu qurux badnaa waana ugu akhlaaq wanaagsanaa waa ugu dhaqan wanaagsanaa yacni dhaqankiisu waxaa dhaqan hufan ayuu ahaa oo yacni wax xumaana aan lahayn ma dabeecad adkayn nebigu calayhi salaatu wasalaam ma dabacad xumayn ma qallafsanayn wuxuu hallayin ilaahay baa ku galladaystoo sidaa ka dhigay yaa wa innaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq weyn iyo diin weyn baad ku sugantoo wanaagsan ilaahay baa ku ammaanay uga markhaati kacay halkanna allah wuxuu yidhi fabima raxmatin min allahi linta lahum waxaa la rabaa in markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lagu daydo laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana dadku iyaday jirto inay dabaacidoodu kala duwan tahay haddana ruuxa markaysaa markaa waa inuu isku dayaa yani atakhalluq waa inuu la yimaadaa atashabbuh bikhuluqi rasuuli sala allahu alayh wasalam inuu isu ekaysiyo waa inuu isku daydayaa waa inuu isku kallifaa hadduu xataa markaysa markaa u dhashay yacni si waxa weeye adaga oo markaysaa markaa dabeicaddiisu ay adag tahay inuu isbaro dulqaadka inuu isbaro sabirka inuu isbaro waxa weeye markaa debicsanaanta inuu isbaro raxmadda inuu isbaro waxba dhimirsanaanta inuu markaa waxba iska ilaaliyo sifooyinka xun ee kibirku ka mid yahay iyo akhlaaqda xun iyo dabeecadda xun iyo cayda aanu noqon ruux markaysa markaa yacni dhaleecayn badan oo cayb badan oo badii ah oo afxun yani markaa ruux markaa aalima oo xadgudba wahaluma jara walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik haddaad ahaan lahayd mid dabeecad adag oo qallafsan aad ahaan lahayd qalbigiisu adag yahay dhaqankiisu qallafsan yahay odhaahyo ficilba way kaa kala yaaci lahaayeen iyagoo nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood caayayaan ayaanu caydooda ka aargoosan jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam niman yahuudaa u yimi markaase waxay ku yidhahaan assalaamu calayk salaantii inay salaamayaan bay iska dhigayaan haddana way habaarayaan assalaamu calayk bay ku odhanayaan geerii korkaaga ha ahaato dhimo maxay rabaan in nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu salaamta ka celiyo wacalaykum assalaam yidhaahdo oo duca nebi ay helaan bay rabaan markaasaa nebigu ku yidhaahdaa calayhi salaatu wasalaam wacalaykum yacnii waxaa nugu tidhaahdeen laydin yidhi waxaa nugu tidhaahdeen idinka korkiinna ha ahaato hadday salaam tahay iyo hadday saam tahayba laakiin afkiisa ma soo marin erayga saam wacalaykum assaam ma odhan wacalaykum buu yidhi ya markaasaa caaisha waxay tidhi wa calaykum assaamu wallacna geeri iyo nacdaliba korkiinna ha ahaato bay igu jawaabtay intay cadhootay markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam caaishaay ina allaha laa yuxibu alfuxsha wala tafaxusha ilaahay fuxshiga ma jeclaa afxumada yacni markaa dhalanka ah iyo afxumada iska doondoonkaa ah, midna ma jeclo laysku kallifo alfuxshi waa ka qofku abiic ahaan u leeyahay fuxshi baa la yidhahdaa qofbaa dee laga yaaba inu iska afxun yahayba marka horeba ya tafaxushkuna waa maxay waa ruux aan markaysaga marka hore afxumada u dhalan aan dabeeco aynay u ahayn laakiin wakhtiyada qaar isku kalifaa waa takalluf markaasay tidhi yaa rasuul allahi miyaanad maqal waxay yidhaahdeen waxay yidhahdeen assaamu calayk markaasaa nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam miyaanad maqlin waxaan ku idhi wa calaykum baan ku idhi hadalkan inagu ku nidhaahno waa loo ajiibayaa oo bimacnaa waa loo aqbalayaa laakiin ka inagu yidhaahdaan looma ajiibaayo xadiiskan kalena wuxuu sheegayaa inna min sharri nnaasi man wadacahu nnaasu itiqaa'a fuxshi aw qaala sharri dadka waxaa markaa ugu shar badan kuway dadku ka didaan ee ka yaacaan yacni markaa sharkiisa ama afxumadiisa baqasho ay ka baqanayaan daraaddeed ya yacni waxa weeye kay dadku saa uga didaan baa dadka ugu shar badan marka akhlaaqda in la wanaajiyo akhlaaq wanaagsan la yeesho waa fiican tahay facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamri iska cafi baa ilaahay yidhi nebiguna waa cafin badnaa yacanii dadka qaarkoodoo caayaya ayuu cafinaayey markaasaanu dilay waa iska dhaafay waa cafin badnaa kama aargoosanayn man taqama rasuul lahi sal allahu alayh wasalam linafsihi qad faida intuhikat xurumaat ullahi intaqama lilah xadiiska saxiixu siduu sheegaya werigii nebigu calayhi salaatu wasalaam naftiisa uma aargoosan laakiin xuduudda ilaahay marka lagu meel lagaga dhaco ilaahay buu aargoyn jiray wastakfir lahum ilaahay dembidhaaf uga bari oo mu'miniinta inuu ilaahay dembidhaaf uga baryaa nebiga la amray calayhi salaatu wasalaam faaclam annahu laa ilaaha ila allah waastaqfir lidenbika walilmu'miniina waalmu'minaat marka in loo duceeyo yacni muuminiinta iyo muuminaadkaba yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam waa la amray waana fulin jiray fadli weyn baana ku jira in mu'miniinta qofku u duceeyo naftiisa keliya aan u ducaysan ya ahluliimaanka o dhan inuu u duceeyaa dee waa shafaaco wanaagsanoo uu helaayo fadligeeda helaayo xadiis sanadkiisu maqaal ku jiro wuxuu ku soo aroorayba sheekh albaani waagii hore taxsiiniyey laakiin markii dambe uu ka noqday laakiin culamada qaar ay taxsiiniyeen sida haysami iyo waxa uu tilmaamayaa qofka muuminkii hadduu yidhaahdo allahuma akfir lilmu'miniina waalmu'minaat cadadka mu'miniinta xasanaad ah baa loo qoraa tirada mu'miniinta waa imise mu'miniintu hadduu ku daro alaxyaa'i minhum walamwaat kuwooda dhintiyo kuwooda noolba imise bilyan bay noqonayaan ya imise bilyan bay noqonayaan xadiiskaasi marka waxa yani sida uu sheegaayo kollay waxaa laga daliishan karaa aayadda man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiibun minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflun minha waayo qof kastoo muumina shafaacu u sameeyey maadaamuu ilaahay uga bariyey in allah u dembi dhaafo marka cumuumka aayadda waxaa laga qaadanayaa sida xadiidku sheegaayo addamaarta marka fadli weyn baa ku jira in mu'miniinta iyo mu'minaadka ilaahay dembi dhaaf looga baryaa fadli weyn baa ku jira washaawirhum fi amri umuuraha kala tasho kala shawir kala tasho nabiga calayhi salaatu wasalaam isagoo nebigu ahaa arjaxu nnaasi caqlan wa aclamuhum kii ugu cilmiga badnaa dadkana ugu miisaanka badnaa xagga caqliga ugu garashada badnaa waxyigu ku soo degaayo ayuu haddana ilaahay wuxuu amray inuu muuminiinta la tashado oo nebigu calayhi salaatu wasalaam talada iskama maroorsan jirin wax walba ma odhan jirin markaysa markaa sidaasuun yeela uun ma odhan jirine aayadduu fulinayey muuminiinta saa si laag isla tashadaan bay tahayoo yacni markaa tala wadaag la yeesho wa amruhum shuuraa baynahum yacni muuminiinta maxaa lagu sifeeyey sifooyinka mu'miniinta waxaa ka mid a inay umuurahoodu marka ay tahay isla tashi waa isla tashanayaan oo isla tashigii waxaa lagu gaadhayaa lagu helayaa dee talada wanaagsan iyo sida fiican baa lagu gaadhayaa marka sidaas aawadeed yacni in tashi la sameeyo arrinka laga baaraan dego umuuraha yacni markaa aad iyo aad bay markaa tan noocaasi markaa muhim u tahay maa tashaawara qawmun ilaa huduu liarshadi lumuur yacni dad ma tashadaan in lagu hanuuniyo mooyaane markaa umuuraha ka ugu wanaagsan ee ugu hanuunka badan sida ugu fiican shaawara waxaa laga keenay shurtu alcasala yacni malabkii baan markaysaga jabsadoo la soo baxay yacni shurtu alcasala marka waxaa laga tilmaamayaa taladii fiicnayd in lala soo baxaayo talooyinkiibaa inta dee la baarbaaraa talada fiican la doonaya in lagala soo baxo sidaas marka waxa weyaan markaa malabka lala soo baxayaba yacni markaa meeshii inta dee markaa laga jebiyo dabeedna laga soo guranaayo markaysaa malab wanaagsan lagala soo baxayo haakada maaddadani waata laga keenay mishwaar waxa la yidhaahdo mishwaar ma maqashaan dee carabtu marka iyago had iyo jeer mishwaar sheegaya mishwaar asal ahaan waxaa la yidhaahdaa marka daabadda loo dhigo iibka loo dhigo masaafada la eriyo ayaa waxaa la yidhahda mishwaar baa la yidhahdaa markii dambena maxaa loo gudbiyey yacni masaafo kasta oo markaysaga la socdo mishwaar baa lagu itlaaqa mishwaar ayaa lagu waana carabi fasiixa kutubta luqadu qorayaan yacni wey waa maaddadan bay markaysaa marka ka mid tahay nabigu calayhi salaatu wasalaam yacni watashgiisu waa badnaa shardi maaha marka dadka lala tashanayo in dadkao dhan lala tashado sida badan haaliban waxaa aad umuuraha muslimiinta kala tashan jiray abubakar iyo cumar labadaa saxaabi baa talada nebiga ugu badnaa wakhtiyada qaarkood uu talada baahiyey oo yacni dad kalena uu la tashaday waa jireen waa garanaysaa maalintii ghaswatu badrin ay dhici doonto inuu ihi ashiiruu calaya ayuha annaas si deg degay ku soo baxeen safarka quraysheed iyo tijaarada ee shaam laga keenay bay filayeen inay la kulmayaan oo rag yaroo kooban oo tiro yari wadaan saas aawoodee mu'miniin badan baa laga tegey wixii diyaara layidhi soo baxa haddii waxa weeye wakhti yar loo kaadin lahaa dad badanoo kalea diyaargaroobi kari lahaa haddii la odhan lahaa xataa dadka kale naga daba kaalaya qaar badan baa intay soo diyaargaroobaan ka daba iman lahaa laakiin waxa la yidhi intii diyaaruun baa layidhi soo baxa ciidan weynihii quraysheed inay la kulmayaan hadday moodayaan yacni talada waa la isku khilaafi lahaa aan baxno iyo inaan bixina aan joogno oo hadday halkay nugu yimaadaan aan la dagaalanno ikhtilaaf baa iman lahaa laakiin calaa khayri miicaad baa ilaahay doonay inuu ku kulmiyo marka markay noqotay eh, safarkii quraysheed iyo tijaaradii quraysheed inay badbaadday aynay noqotay inay ismudanayaan ciidan weynihii quraysheed ee la soo guray nebigana calayhi salaatu wasalaam ansaari waxay u ballanqaadee ay tahay madiinaannu kugu daafacaynaa oo waxaannu ubadkayaga iyo carruurtayada ka ilaalinno ayaannu kaa ilaalinaynaa kaa daafacaynaa oo ballankii hore aynay ku jirin duullaan inay u raacaan meel kale ah ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam taladii bandhigay markaasuu wuxuu yidhi ashiiruu calaya ayuha annaas ila taliya dadow ii tilmaama talada wanaagsan markaasaa saxaabada qaarkood hadleen muhaajiriintii qaar ka mida hadlay markaasuu ku celiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasaa markii dambe labadii cad midkood yidhi yaa rasuul allah mala annagaad noo jeeddaa markaasuu ahaa markaasay hadleen hadal wanaagsanna ku hadleen ayna yidhaahdeen yacni waa waa ku daafacaynaa mana odhanayno yacni markaas sidii waxa weeye reer banu israa'iil ay yidhaahdeen oo muuse ay ku yidhaahdeen idhab anta warabbuka faqaatila ina haahunaa qaaciduun adigu calaa kulli xaal yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam waa lala teliyey taladiina waxaa markaysaga loo tilmaamay in marka waxa weeye tala khilaafsan hadda in la noqdiyo wax la mida inaan la soo jeedin ciddii hadashay dhammaan muhaajiriin iyo ansaarba waxay tilmaameen nebiga inay daafacayaan dagaalkana diyaar u yihiin sidii bay marka waxawe ku sabreen oo marka waxa weeye ku sugnaadeen markii dambena yacni markaa nimankii gaaladii qureysheed halkii laysku hela wixii ka dhacayna ay ka dhaceen aayadda waxaa ku sugan go'aan marka la gaadho inaan go'aankii labclabca lala iman ee lagu socdo allah la tala saarto fa idaa cazamta fatawakkal cala allaah taasna aayadda waa ku sugantay ilaahayna wuxuu jecel yahay cidda allah tala saarataa ayuu jecel yahay allah waxa uu yidhi walain qutiltum fii sabiili illaahi aw muttum lamaqfirat min allahi waraxmatun khayru mima yajmacuun walain qutiltum ay wawallaahi lain qutiltum haddii laydin dilo laamu qasam laamkani waa laamu qasam weeye almuwadi'atu lilqasam weeye lain qutiltum haddii laydin dilo fii sabiili illaahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa laydinku dilo ay iljihaadi fii sabiili illah haddii la itlaaqo jihaadkay ku dhici aw muttum ama ad dhimataan bidammi ilmiimi wa kasriha miimka godaalkeeda xaal lafdigan ama kelmaddani ku sugan tahay wa kasriha iyo hoosdhiggeeda ay ku sugan tahay muttum ama midtum waa laba qira'a oo sabci ah oo quraada qaarba ay akhriyeen mid muttum iyo midtum min maata yamuutu wa yamaatu maaddadii buu haddaba sheegayoo midna waa maata yamuutu oo waa baabu yacni qaala yaquulu midna waa maata yamaatu oo waa min baabi khaafa yakhaafu khaafa yakhaafu labada mid walbana waa waawi maata yamuutu mawtan ama maata yamaatu mawtan marka qur'aankana waxa weeye saasaa labadaba loo akhriyey miimka godaalkiisa iyo miimka hoos dhiggiisa qoraada sabcaduna kala qaybsanta maadada waxaa kaloo jira iyadoo baabubaaca ahina waa jirtaayoo maata yamiitu ah markaa saddex luqaa ku sugan maata yamaatu maata yamuutu maata yamaatu maata yamiitu markaa taa maata yamiitu ah waa baabubaacee yadu waa yaa'iya weeye maata yamiitu maytan bay noqonaysa saddexdaba qaamuuskaa qoraya alqaamuusulmuxuudka maata yamuutu maata yamaatu maata yamiitu saddexda buu qorayaa qaamuusul muxiidka ka eg sheekhi shanqiidigaha waa kii yidhi man manaca zawjatahu minhu lmabiit kaada yamuutu wayamaatu wayamiit wa yacni wuxuu uga jeedaa macnaha qosol kale uu ku cabbiray si aan loo ilaawin wuxuu idhi ninka haweenaydiisu hooyaatinka ay u diiddaa kaada yamuutu wayamaatu wayamiit wuxuu ku sigtaa inuu ciil daraaddeed bakhtiyo ku markaasuu saddexdii maaddaba sheegay wuxuu uga jeedaa in lagu dabdiyo u min maata yamuutu wayamaatu tan hore waxay ahayd mawata yamwutu mawata yamwutu deedna yamuutu bay noqotay iclaal baa lagu sameeyey maata yamaatuna maata waxay noqotay mayita yamwatu ay ataakum almowtu fiihi geeridaa idiin timi lamakfiratun dembidhaafoo kaa'inatun min allaahi xagga allah ka ahaatay lidunuubikum dembiyadiinna laydiin dhaafo wa raxmatun iyo naxariisoo minhu xagga allah ka ahaatay oo lakum idinka laydiin naxariisto calaa daalika sidaa laydinku naxariisto calaa daalika arrinkaa laydinku naxariisto wallaamu wa madkhuulaha jawaabu lqasam laamka iyo waxay gashayna waa jawaabulqasamkii weeye wa huwa fii mawdici alficli mubtada'un khabaruhu khayrun mima tajmacuun mima yajmacuun mima tajmacuun alaba qiraao wa huwa e, fii mawdici alficli yacni laamka iyo waxa uu galayba mawdiculficli buu ku sugan yaho e, mubtada'un waa mubtadihi lamakfiratun mubtade weeye min allaahi waa laga sifeeyey kaa'inatun min allahi wa waa lagu cadfay makfirada khabaruhu khayrun khabarkiisuna wuxuu noqonayaa khayrun wuxuu ka wanaagsan yahay mima tajmacuun mima yajmacuun waxay urursanayaanoo kulansanayaan mima tajmacuuna waa waxa urursanaysaan waa min addunya adduunye ah bitaa'i walyaa ta iyo ya baa la akhriyey tajmacuun iyo yajmacuun tajmacuun waa khitaab lala khitaabaayo laleeyahay waxaa urursanaysaan dadow yajmacuunna waxay dadku urursanayaan baa laga tilmaamaya marka halkan waxa kulmay dee qasam iyo ficlu sharti baa kulmay sharti iyo qasam baa kulmay ka horreeyaa laga jawaabaa markay labadu kulmaan ya waxdif lada ijtimaaci shartin wa qasam jawaaba ma akharta fahuwa multazam marka ka dambeeyo waa la xadfaa marka haddee qasamkaa horreeyo yacni markaa laamka hortii baa la qadarayaa hadda ma aragtaa inta shardiyadii way dambaysaa marka shardiga jawaabtiisa waxay culamada qaarkood yahay yasuddu masadda yacni markaysa markaa jawaabi sharti jawaabu shardiga meeshiisa waxaa awdaaya jawaabu qasamka awdaya culamada marka badankoodu laakiin way qadarayaan oo waxay noqonaysaa marka la qadarana walain qutiltum fii sabiili illaahi aw muttum yukfar lakum wa yani waa laydin dembi dhaafaya waana laydin naxariisanaya yufaru iyo yukfar labada waad odhan karta jamigana fiican lamakfiratu min allahi waraxmatun khayru mima yajmacuun wa fii mawdici alficli markuu leeyahay kolay xawaashidu halkaa way ila tacaqubeen oo xoogaa waxay yidhahdeen xaaje looma qabin sida markayse markaa sulaymaan ibnu cumar ba odhanaayo waxaajaa looma qabin fii mawdici alficli inuu yidhaahdo waayo jawaabulqasamka yacni jumla ismiya jumla ficliya mid walbaa lagu jawaabaa culammada kale wax sheegayna markaysa markaa waxaa mawdiculficil iyo kaa mahaya buu yidhi saasuu odhanaya sulaymaan ibnu cumar saaxib alxaashiya futuuxaadka saawiga laftiisu wuxuu odhanayaa waxa weeye daahirkiisa waxaad mooddaa jawaabulqasamku inuu jumla ficliya inuu noqdo ilaaba ilaa inay tahay mana aha saase jumla ismiya waa noqon karaa jumla ismiya waa noqon karaa calaa kulli xaal xaaje looma qabin baaji inkastuu markaysaa fadfari doonaayo inuu markaysa markaa weji doonayo maxmal inuu ku xambaaro oo uu yidhi markaa ismiye lagu jawaabayo inna iyo laan baa la israaciyaa haddana markaysaa innadii laguma darin sababtaasaa laga yaabaa inuu sidaa u yidhi fii mawdic alficli walain muttum aw qutiltum la ila allaahi tuxsharuun walain muttum ay wawallaahiye lain muttum haddii aad dhimataan laa muqasam laamkani waa muwaia lilqasam bilwajhayni labadii waji ee miimku inuu godan yahay iyo inuu hoos dhigan yahay aw qutiltum ama laydin dilo filjihaadi jihaadka laydinku dilo aw hayrihi ama jihaad waxaan ahaynba laydinku dilo oo dulmiba laydiin dilo la ilallaahi tuxsharuun laa ilaa hayri xagga allah oo keliya laydin soo ururinaya oo laydin soo saaraya yacni cid kale xaggiisa yani laydinma soo eh, saarayo fi laakhirati aakhira gudaheeda fayujaaziikum markaasaa ilahay idin abaalmarinaya fabimaa raxmatin min allahi linta lahum fabimaa raxmatin ay fabiraxmatin naxariis daraaddeed maa zaa'ida maadu waa ziyaado waxaa loo jeedaa yacni waxa weeye macno khaasa ma faa'iidaynayse tawkiid keliyay faa'iidaynaysaa litawkiid baa loo keenay culamada qaarkood xoogaa ziyaadada waa diideen fakhridiin araazi ba waxauu yidhi agsarka culammadu waxay dhaha maadani waa silo zaa'ida ah weeyaan bay yidhaahdeen kadib markaysaa markuu sharxay oo yidhi tawkiid bay ku fasireen oo saas caynka uu yidhi ayuu wuxuu odhanayaa muxaqiqiintu laakiin waxay yidhaahdeen wa qaala almuxaqiquuna dukhuulu lafdi lmuhmali daa'ici fii kalaami axkami alxaakimiin hayru jaa'iz fakhri baa odhanaya fakhruraazi baa odhanaya fakhrudiin araazi ayaa odhanaya yacni waxa weyaan culamada muxaqiqiintu waxay yidhaahdeen lafdi muhmal ah oo daa'ic ah waan faa'iide markaa lahayn oo macna faa'iidaynayn kalaamka axkamulxaakimiinka waa hadalka ilaahaye inuu ku dhacaa waa midaan bannaanayn waxashwi wa huna yajuusu an takuuna maa istifhaaman litacajub yacni marka haddaba halkan waxay noqon kartaa oo bannaanaan karta maadu inay tahay istifhaam oo su'aal looga jeedo tacajubna loo keenay taqdiirkiisu u dhacayo fa biayi raxmatin min allaahi linta lahum waa soo waday dabeedna wuxuu yidhi sidaasaa aswab agtayda abuu ah u yidhi calaa kulli xaal culammadu waa radiyeen waxay waa qalad bayin ah waayo maada istifaamiyada ah haddii markaysaga markaa xaraf jargalo dee waa markaysaga waa la gooyaa haddii jargalo waa la gooyaa xaraf jar hadduu galo marka la yidhaahdo fa bima yacnii ba oo xarfu jaraa galay daruuratu shicir bay ku gaartay bay yidhahdeen in alifka la daayaa bacdina waxay dhaheen waa luqaa yacni yar oo qaliila ah oo weli radii'a bay yidhahdaan qaarna waxay waaba shaad oo daruuratu shicirun bay ku bannaantahay waatuu ibnu maalik odhanayo wamaa fi listifaami in jurat xudif alifuha wa awliha alhaa in taqif yacni maada istifaamka yani ku sugan istifaamiyada ah haddii la jaro waa la xadfaa alifkeeda wamaa fi listifaami in jurat xudif alifuha alifkeeda waa la xadfaa marka dee alifkii oo baaqiya in la yahay istifaamiya lagu xambaarayaa waxay noqonaysaa khalad cad bay noqonaysaa maxaamil kale qaar waa u dooneen inay ku xambaaraan yani laakiin cala kulli xaal sax ma aha maadani waxa weeye waa ma yani markaa masiida litawkiid weeyo tawkiid baa loo ziyaadiyo loo keenay hadalkii way qurxinaysaa waana sii adkaynaysaa sidan baa ablaqa ah fa bimaa raxmatin waxay ablaq ka tahay fa biraxmatin yani macna ahaanna tan baa sii adag saas aawadeed bay culammadu waxay yidhaahdeen sida zawaawi uu yidhi waltajtanib yaa saaxi an taquula fii xarfin min alqur'aani zaa'idun tafii waxaad ka dheeraataa saaxiibow xaraf qur'aanka ka mida inaad tidhahdo waa ziyaadu u yimi id tasbiqu aladhaanu lilihmaali wa huwa cala alqur'aani du istixaali wa cala alqur'aani du istixaali yacni markaa haddaad zaa'id itlaaqdo waxaa markaa maskaxda u soo dheeraynaysaa inuu muhmal yaho aanu macnoba faa'iidaynin qur'aankana mustaxiil bay taasi ka tahay wainama zaa'idu maa dalla calaa mujaradi tawkiidi laa maa uhmila eh, waxaana la yidhahdaa zaa'idku waa wixii markaa ku tusiiye tawkiid ku tusiya iyo adkayn hadalka la adkaynaayo wax la ihmaaliyo muhmal ah oo iska xashwiyo macnaba aan faa'iidaynan ayankan loogama jeedo waqaca da lwahmu lifakri ddiini id qaala yaxkii can dawi tabyiini maa ja'a fi lqur'aani shayun muhmalu wamaa ataa min muhimin mu'awalu wahmigaasi wuxuu ku dhacay fakhridiin oo mooday marka la yidhahdo waa ziyaado in markaa looga jeedo waa xashwi oo macnaba faa'iidayn maayo zawaawi baa nadmigiisa ku odhanaya nadmigiisa ayuu ku odhanaya markaasuu dabeedna marka waxaa weeye muxaqiqiintii wuxuu ka xikaayoodoo ka sheegay ashaaciradii buu u jeedaaye yacni maa ja'a fi lqur'aani shayun muhmalu wamaa ata min muuhimin mu'awalu qur'aanka wax muhmalah oo aan macno lahayn kuma jiro wixii markaa yimaadee sidaa ku moodsiinayana waa la awilayaa waa la awilaya cala kulli xaal culammadu ma lahaa waa muhmal marka le ereygu waa ziyaadu macna waa faaiideynaya laakiin macnaha wuxuu yahay macno caam ah macnii muxuu qaybsamaa macno khaas ah iyo macno caama ah. macnaha khaaska ahi waa macaanida gaarkaee markaysa markaa alfaadu ay leedahay macnaha caamkiina waa macnaha taqwiyada iyo tawkiidka iyo adkaynta xagga balaaqadana wuu kordhinayaa oo wuxuu noqonayaa ablaq marka calaa kulli xaal yani waxaweye sida saxani waxay tahay maadu inay tahay mashidan litawkiid zaa'id ha ku sheegin markay leeyihiin waxay ka tilmaamayaan ziyaada haddaad itlaaqdaanad qayd raacinin waxaa loo qaadan karaa yani macne faasidaa loo qaadan karaa laakiin maxaa la odhanaya waa muakid waxaa la litawkiid baa loo keenay waxaa la odhanayaa silaa loo keenay waxaa la odhan karaa markaysaga ziyaadada oo tawkiid lagu qayday masiidun litawkiidi waa mid tawkiid daraaddii loo siyaadiyey kullu dalika laa ishkaal wasami maa yuzaadu laqwan aw sila aw qul mu'akidan wa kullun qiila lah lakina zaa'idan walaqwan ijtunib iطlaaquhu fii munzalin hada wajab allah waxau yidhi fabima raxmatin min allahi linta lahum ay fabiraxmatin naxariis daraaddeed badu hasaabiyo ta kale maadu hadday istifaamiye ahaan lahayd maxaa loo jaray raxmatin maxay markaysa markaa noqon lahayd waxay yidhaahdeen qaarkood waa laga beddelaya oo haddii laga bedelo wixii yani istifaam la socdo haddii waxa laga bedelo waa in istifaamka la soo celiya istifaam kale la keenaa yani taa qudheeda qaacido kalea ka hor imanaysa marka calaa kulli xaal macnaha noocaasi waa macno ansaxnayn waxa weeye waa masiida litawkiid fa raxmatin ay fa naxariis daraaddeed naxariistaasoo min allaahi xagga allah ka ahaatay naxariis cadiimo oo weyn aawadeed oo xagga allaah ka ahaatay linta lahum ayaad ugu dabeecdayoo markaa akhlaaqdaada iyo dabeecaddaada ugu sahlanaatay yaa muxammadu rasuulka ilaahayow sala allahu alayh wasalam sahulat akhlaaquka id khaalafuuk ay u sahlanaatay akhlaaqdaadu markay ku khilaafeen sahalta akhlaaqaka id khaalafuuk qaarba sibay u dabdiyaan waa bilmacnaa unbay marka kollay uga jeedaan yaa akhlaaqdaada u sahashay sahalta akhlaaqaka ama sahulat akhlaaquka akhlaaqdaadu u sahlanaato mid sahlan oo dibicsan u noqoto id khaalafuuka markay ku khilaafeen oo markay ku khilaafeen waad u dulqaadatay walow kunta haddaad ahaan lahayd faddan mid dabeecad adag haddaad ahaan lahayd sayi'a alkhuluq akhlaaqdiisu ay markaa dabeecaddiisu xun tahay haliida alqalbi qalbigiisu qallafsan yahay oo qalbi adag jaafiyan yacni marka adagoo odhaahdiisi iyo ficilkiisuba adag yihiin ila qalbigu shakhsigu hadduu adag yahay dabeecaddiisi iyo dhaqankiisuna waa adag yahay fa aqladta lahum dabeedna aad ku adkayn lahayd oo dabeecada adag kula dhaqmi lahayd lanfaduu way kala yaaci lahayen oo kala tegi lahaayeen tafaraquu min xawlik agtaada way ka kala tegi lahaayeen facfu canhum ay tajaawaz canhum yaga markaa xaggooda iska cafi oo iska dhaaf maa atowhu waxay la yimaadaan cafi oo qalad ah wastakfir lahum ilaahay dembidhaaf u weydii lahum yaga dembahum dembigooda inuu ilaahay u dhaafo xataa akfira lahum si aan ugu dembi dhaafo washaawirhum la tasho oo la shawr istakhrij aaraa'ahum aaraadooda la soo bax fi lamri yani arrinka yani markaa shu'uunta iyo arrinka yani markaa la soo bax markaa aaraa'dooda ay sha'nika sha'nigaaga min alxarbi wahayrihi dagaalkiiyo wax kalaba tadyiiban liquluubihim wanaajin qalbiyadooda aad wanaajinaysa daraaddeed suu qalbigooda u samaado wanaagsanaado yacni talo weydii waliyustanna bika si lagugu daydo fa sala allahu alayh wasalam wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam kasiira almushaawarati lahum mid tashiga uu saxaabada la tashanaya ay fara badnayd fa idaa cazamta markaad go'aansato calaa imdaa'i maa turiidu cala imdaai maa kiinaad socodsiisoo fuliso turiidu aad doonaysay bacda almushaawarati la tashi dabadii fatawakal cala allaah allah tala saaro iq bihi ku kalsoonow allah laa bilmushaawarati tashiga ha ku kalsoonaan ee waxaad tala saarataa oo ku kalsoonataa allah allah ku kalsoonow oo tala saaro ina allaha yuxibu almutawakkiliin allah wuxuu jecel yahay kuwa mutawakkiliinta tala saarta ee calayhi ayuu allah jecel yahay jacalana allahu min almutawakiliina cala allah allahuma aamiin wsala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk